faأnzla allahu alآana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum ضacfa fain yakun minkum miئaة saabiraة ilaa laga dhigo ilaa laga gaara yaqlibu mi'atayn fakataba ilaahay wuxuu ku farad yeelay anlaa yafira almi'atu boqolki inayna cararin min almi'atayni labadii boqol ay ka cararin marka qaala imaamu shaafici wuxuu yidhi wa hada kamaa qaala ibnu cabaasin midka kan siduu ibnu cabaas yidhi in shaa allahu tacaala waa siduu ibnu cabaas yidhi weeyaan wa haadaa kamaa weeyaan qaala ibnu cabaas uu yidhi waqad bayana allahu hada fi laaya walaysat aayadan aayadaana ma aha taxtaaju tii u baahan ilaa tafsiir yacni inay nasakh ay tahay ee markii hore xugumkii adkaay la nasakhay xugum fududon lagu nasakhay aayaddii mansuukhada iyo tii naasikhadeen meeshaay iskula taallo oy midkeeda midka kale ay nasakhday wax waadix weeyaan marka hana u fahmin labada aayadood in sidaa hal mar nabiga iskula soo degtay liannahu waxaa weeyaan saas hadday ahaan leed naskhi maba aho laakiin aayadda hore markay soo degtay ee qayb lagu camal falay yaa aayaddii kale ay soo degtay markaasuu nebigu waxau leeyahay dacuu haadihi alaaya fi bacda tilka alaayati alatii dukirat fi xukmi kada tartiibka aayaadka ah wa waa tawqiif min الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam laakiin sidaan haddii isugu dabadegi lahayd ismaba nasakhi lahayn liannahu naskh waxaa la yidhahdaa xugum soo degay lagu camal falay markaa kadib ummadda laga rafciyey kaasaa la yidhahdaa naskh ayb qaala alimaamu shaafici wuxuu ihi qaala allahu tacaala wallaatii yaأtiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum wallaatii kuwii yaأtiina la imaanayay alfaaxishata waxa xun oo zinada ah oo min nisaa'ikum dumaryaalkiina ka mid eh fastashhiduu waxaad ugu markhaati dhigtaan calayhina dumarkaas markay zinada la imaanayaan waxaad markhaati u gelisaan arbacatan afar oo minkum min rijaalikum minkum kaaftaas jamac waa dakuur waxaa la leeyahay haddii dumarkii oo adinka idinka mid oo muslimiinta min nisaa'ikum min nisaa'i lmuslimiina hadday zina la yimaadeen oo faaxisho ah hadda faaxishada macaani badan bay leedahay laakiin meeshatan zina lagala jeedaa bita'kiid marka ilaahay wuxuu idhi faاstashhiduu عalayhina arbacata minkum waxaad markhaati ugu dhigtaan afar rag ah ayb fain shahiduu marka hadday markhaati kacaan oo afar ragga ay ku arkaan naagtii oo zina gelayso ilaahay wuxuu idhi markaan faamsikuuhunna haysta fi lbuyuuti guryaha lagu haayo xataa yatawafaahunna اlmowtu intuu mowti ka oofsaday ka dhintaan aw yajcala allaahu lahunna ilaahay uu ugu yeelo sabiilan jid waxaa la leeyahay ilaahay waxau leeyahay dumarkii hadday zina la yimaadaan afar nin markhaati ha looga dhigo afarta markii markhaati haddaa la helo marka afartii markhaati ay ka noqdaan dumarkii guriga ha lagu xabiso ilaa laba midkood laga helo inay isaga dhintaan guriga ay joogaan iyo in ilaahay xugum kale u jideeyo oo xadka lagu oofiyo labadaas midkood intii laga gaarayo hadda waktigan la joogo waxaa la yidhi guriga ama ku haaya eh, ilaa ilaahay intuu eh, ama uu ka oofsado ama ilaahay baab kale u furo ayb eh, waxaa la yidhi waladaani ya'tiyaanihaa minkum faaaduuhuma fain taabaa waأصlaxaa faأcriduu canhuma in allaha kaana twaaba raxiima wاladaani labadii yaأtiyaanihaa faaxishadii la imaanayay oo minkum adinka idinka mid eh faaxishadaas dadaa liwaad baa lagu fasiray zinaa lagu fasiray marka raggi hadday yihiin waxa wax la yimid rag hadday yihiin faaaduuhumaa hala dhibaa layidhi kuwaas biاlisaan wاtacyiir intaasoo dhan waa ceebayn kuwii waxa xun sameey saa khayr ma laha mujtamacii islaamka isaana leeh fain taabaa hadday towba keenaan oo wa aslaxa ay hagaagsamaan fa acriduu canhumaa iskaga jeesta oo iska dhaaf ina allaha ilaahi kaana tawaaban raxiima xukumkaanna waxaa waaya raggay qusaysaa leen raggii lama dhahayo guriga ha lagu haayo dumarkiina waxaa la yidhi guriga ha lagu haayo labadii xugum sidaasay markii horo yaa la jiday ayib marka marka waa inaan ogaana ayna annaasiku wa ayna almansuuq aayadda tafsiirkeeda waa iska wada macruuf waa wada dhegaysateen laakiin yaquulu اlimaamu الshaaficiyu wuxuu leeyahay uma nasakha allahu ilaahi waa nasakhay alxabsa wاlأdaa xabsigii dumarka guriga ha lagu haaya lalahay iyo raggii hala dhiboo afka ha laga dhiba lalahay fii kitaabihi buu ku nasakhay oo faqaala ilaahay wuxuu yidhi azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda markaa guri ku hayn ma jirto wixii nin ah iyo wixii naag ah isku soo qabo markaan waxaa la yidhi raggaas iyo dumarkaas meeshii ama afka laga caayi lahay ama guri lagu haayi lahay mi-ata jalda boqol geylad jaylad ha lagu dhuftaa layidhi ayib marka waxaan ogaanay aayaddan ayada eh naasikatun linisfi alaayati asaabiqa hadda fiiri aayadda hore wallaatii ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum waxa weeyaan intaas waa naas waa thaabit naski ma ah inta la naskay waa aayad diniskeedo fain shahiduu faamsikuuna laga bilaabo waay marka aayaddan oo mi-ata jalda waxay nasakday faamsikuuna fi lbuyuut iyo fa aaduuhuma intaba waa la nasakay oo boqol jaylad baa lagu dhaafay ayib marka waa aayad lagu nasakay xukumkii horo fadallat الsunnatu waxay tusisay sunnadii nebiga ahayd calىa ana jalda اlmi'ati boqolka jaylad liلzaaniyeyni inuu u sugnaaday albikrayni aayaddan markuu ilaahay leeyahay fajliduu kula waaxidi minhumaa mi'ata jalda ma aha laba nin nin iyo naag kastoo zinaysta ma ah ee waa nin iyo naag oo oo ah kuwaan hore guur u gelnoo bikaara ah waa lizaaniyayni albikrayni alladayni lam yataزawaja binikaaxin صaxiix walam yaxsul baynahumaa dukuul kaasaa waxaa la yidhaha bikri weeyaan naag aan bikaara iyo nin bikaara ah hadday zina isku sameeyaan ayaga mi-ata jaldaa la garaacayaa aayaddaas taasaa lagu khasisay ayb waxaa noo haray markaan labadii garoobka ahayd taasna fiiri yaquulu lmusanifu akhbaranaa cabdulwahaab can yunis bni cubayd can اlxasani albasri weeyaan can cubaadata bna saamiti ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala nabiga wuxuu yihi khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miئati wataqriibu caamin wاthayibu bاthayibi jaldu miئati wاrajmu khuduu canii khuduu canii aniga iga qaato oo iga qaata axkaamtii ilaahay qad jacala allahu lahuna dumarkii ilaahay wuxuu u yeelay sabiilan jid waa tii la yidhi intuu mawdki ka oofsado ama ilaahay jid uu ugu jideeyo hala sugaa la yidhi markaasuu nebigu wuxuu yihi qad jacala allahu lahuna sabiilan oo sabiilkii maxaa waaye albikru bilbikri yacni zina albikri bilbikri waay ninkii bikaarada ahay naagtii bikaarada ka zinaystay jaldu miatin weeyaan boqol jaylad iyo wa taqriibu caamin sanad oo meesha laga fogeey marka albikru bilbikri bikaarada macnaheedii ma ah qofkan haddii uu xataa horo ay jimaac hore usoo gashay laakiin nikaax saxiixa ayna ku gelin walow bikaaradeba ka jabsanaatee waa bikri bay xukumkeeda leedahay ninkan hadduu macsi hore soo sameeyey haddii zina maanta u galo lagu qabta bikaaraa xukumka loo qaadaya marka bikri waxaa loo jeedaa nin kastoo ama naag kasta oo nikaax saxiixa aan howl ku samaynin wixii kale hadday sameeyeen xataa bikaara loo isticmaalayaa oo xukunkeeda jaldu miatin wa taqriibu caamin wa sanad baa waxaa laga fogeynaa magaaladoodii meeshaan bay zine ku galeen meel waxaa loo fogeynayaa ugu yaraan maalan jowhar ama hiiraan ama hargeysa ama halkaasaa la aadinayo waxaa loola jeedaa xikmada la leeyahay ninkaa markii la garaaco dadkii uu meeshaan ku bartay iyo dumarkii iyo nimankii isbarteen waa la kala habaabinaya waxaa la rabaa ummad uusan aqoonin dad uusan aqoonin inuu meeshaas tago intuu wax raadina naftiisa ay ka sabarto oo mujtamacii markaa wanaag la qabsado oo kadib markaa soo laabto laakiin waxaa la cabsanaya haddii inta xadkii lagu oofiyey meeshii loo dhaafo haddee meeshii macaasida laga geli jiray iyo sidii laysu shukaansan jiray iyo dadkiiba uu yaqaanaa iyo xaafadihii meeshii inuu galaa laga cabsanaya markaasaa la yidhi horta mujtamacan ha laga dhex bixiya isiga dhan wa taqriibu caamin saas weya ayib markaasuu nabigu wuxuu yihi wathayibu bithayibi kii garoobka ahaa oo naagtii garoobkaad ka zinaystayne jaldu mi'atin boqol jaylad iyo warajmu iyo dhagax oo lagu dilo xadiidkan haddaan wuu ka horeeyey aayaddaas soo degitaankeedu aلzaaniyatu wالzaani fajliduu kula waaxidi minhumaa mi'ata jalda xadiidkaa ka horeeyey sababta ugu horeyna waa ku imaan doona ayb أخbarana الثiqaة min أhli العilmi أخbarana الثiqaةu ninkii hiqada ahaadaa noo waramay oo min ahli اlcilmi kamide waxaa la yidhi qolada muxadisiinta waxay qabaan baabka la yidhaahdo baabu اljarxi waالtacdiil nin caalim ah oo min a'imaةi اljarxi waالtacdiil in in abhama الtacdiila bilafظi hal yuqbal minhu aw laa nin wanaagsanaa ii sheekay uu yidhi maala xadaanii man ardaa bihi aw xadaanii hiqatu haddii uu saas yidhaahdo ninkaas ma in la raadiyaa mase hadalkaas imaamkaas uu yidhi waan ku kaaftoomaynaa sida saxiixa ah waxa weeyaan ninka sidaas yidhi darajo kastou leeyahay laga aqbali maayo xadaanaa iqatu inuu yileeyahy oo la dhihi maayo hadda isnaadkan imaamu shaafici ou sheegay waa isnaad saxiix ah liannahu imaamu shaaficiyaa noo sheegay ninkaas iqa inuu yahay ma la dhahayo macnaheediina ma aha kalsooni xumid imaamu shaafici iyo wixii lahal a ah lagu kalsoon xum yahay ma ah ee waxaa lagu leeyahay waxaa dhici karto ninkaan adiga hiqa kuu oo wanaag kuula muuqdo nin kaloo adiga kula mid inuu xumaanku og yahay marka saas sidii looga bixi lahay waxaad noo sheegtaa ninkaa magaciiso markaas kadib waxaad noo tiraa hiqa waa noo dheh hadalkaadi waa la qaadanaya marka waxaa weeye haddaad tidhaahdeed maalan akhbaranaa yaxya bnu yaxya almaazini aad tiri wahwa hiqa haddaad tidhaahdeed waxaan leenahay ninkaa magiciisa saasaa la yidhaahdaa imaamu shaafici wathaqahu marka waa qowl imaam ah waan raadinaynaa marka a'immadii kale ninkaa maxay ka qabaan haddii aan elno nin kaloo daciifinayo oo imaamu shaafici lamid eh waxaad ku daciifiso noo sheeg baa leeyahay haddii wixii ou sheego qaacidada marka waxa waaye yuqadamu ljarxu almufasaru cala atacdiili اlmubhami waa qaacida oo caam ah marka waxaa lihi low kaana yuqbalu min axadi tawhiiqu laqubila min alimaam الshaafici marka waxay meesha daliil u tahay anlaa mujaamalata fi diin اllah oo waxa weeyaan ninkaas weyn ninkau bahiqay lama dhahayo waxaa la leeyahay qawaacidda aan dhigana aan ku camalfalno wabitaali waxaad arkaysaa nin baa aabbihiis maadaama waxaan diin ay tahay caliyu bnu lmadini iyo wakiic ibn اljaraaxi aabbayaalkood bay ka hadleen ay yidhahdeen xadiid lagama qaadan karo waxaa weeyaan dacafa ama fii xifdihim dacfa maxaa yeelay waa diin weeyaan waalid iyo qaraabanimo waxaa ka sarayso eh, alاxtiyaadu lidiin اllahi marka qaacidada akhbarana hiqatu marka la leeyahay sax waa soo dhoweyn waaye laakiin macnaheedii ma aha isnaadkaas inuu isnaad saxiix yahay calaa dawi qawaacid aljarxi watacdiil ma ah waxaa sii dheeraad eh imaamu shaafici waa la yaqaanaa akhbarana hiqatu markuu uu leeyahay dadkii uu sidaa yidhi markii la kooba la ogaado waxaa laga dhex helay qaar ducafaaha laga dhexelay oo imaamu shaafici uu malaynayo dad culamo oo fuqaha ah uu imaamu shaafici u haystay inay hiqo yihiin laakiin markii la raadiye la ogaaday dad ducafo inay yihiin marka qaacida caam ah weeyaan oo qowl almuxadidi xadathana hiqatu laa yuqbal minhu tawhiiqa muطlaqa saasaa la leeyahy ayb can yunis bn cubayd can اlxasn can xiطaan الraqaashi can cubaadaةa bna saabiti can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam milahu ay mila dalika alxadiid ixaala lagu magacaaba ay ana الshaaficiya axaala matna hada اlisnaad cala اlisnaad aladii qablahu matnigii hore intuu soo celi lahay ou dhihi lahay khuduu canii khuduu canii ou dhihi lahaa yaa waxaa lagu yihi milahu ay mila dalika alafd marka xadiidkan waa macruuf xadiid fi صaxiixayn oo la yaqaano dhan waa ayb marka qaala imaamu shaafici wuxuu yihi fadalat sunatu rasuuli اllaahi waxay tusisay ana jalda اlmiati boqolka jaylad haabitun inay ku sugan tahay calى اlbikrayni اlxurayni labadii bikaaro oo xurka ah oo addoon aan ahayn wa mansuukhun can الhayibayni hadda ilaahay markuu yidhi fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda haddaan idhaha xadiidkaa dambeey calaa qowlin waxaan ka qaadanaynaa inuu xadiidkii ka soo bixiyey jaldu mi'atin taas kuwii garoobka ah inuu xadiidka soo saaray ee aayadii lagu reebay labadii bikaarada ee haddana xurka ahayd xurka waxaa noo imaan doonta meel kale ay imaan doonta ayib marka xadiidkii wuxuu tusi buu leeyahay aayaddii buu kala saaray jaldu mia waxaa lagu reebay labadii bikaaro oo xuraynka ah fayibeynkana xugum dheeraad oon qur'aanka lagu sheegana loo sheego waxaa la yidhi jaldu miatin wataqri warajm ina marka hore boqol jayda lagu dhufto kadibna la dilo oo dhagax lagu dilo ayib marka xadiidkii wuxuu leeyahy fadallat sunatu rasuuli اllahi waxay tusisay ana jalda اlmi'ati haabitun cala albikrayni alxurayni wamansuuqu can اthayibayni labadii garoobna ayna khusaynin wa ana arajma dhagaxii oo dadkii lagu dila zaaniyeenkeedni haabitun inuu sugan yahay cala hayibayni xurayni cala hayibayni alxurayni labadii goro oo xurka ahay maxaa yeelay lianna qowla rasuuli illaahi nabiga qowlkiisa khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miati wa taqriibu caamin whayibu bhayibi jaldu miati warajmu ou yidhi awalu maa nazala inta soo degtay intii ugu horaysay ahayd maxaa yeelay khuduu cannii khuduu cannii waqad jacala allahu lahuna sabiila nebiga ma dhihi lahayn hadday aayatu zina hadday joogi lahayd azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxida minhumaa mi-ata jalda hadday hore soo degi lahayd nebiga ma dhihi lahayn khuduu cannii waqad jacala allahu lahuna sabiila ma dhihi lahaen eh, liannahu waxaaba lagu ogaaday kaas aayad in hore loogu sheegay laakiin aniga iga qaata nebiga mayrku yidhi waxaan ogaanay aayadda inayna weli soo degin ayib marka awalu maa nazala buu ahay fa nusika bihi midkaas soo degay waxaa lagu naskhay alxabsu iyo waladaa xabsigii naagihii hala xabiso iyo waladaa raggii hala dhiba la yidhi can izaaniyeyn labadii iska zinaysatay xabsigii ku waajibka ahay iyo dhibkii yaa lagu nasakhay xadiidkaas marka xadiidkan khuduu canii yaa nasakhay wuxuu nasakhay xukumkii horeo hala xabiso iyo hala dhib ahayd baa la nasakhay xadiidkaana lagu nasakhay macnihii saasay noqonaysa ayib marka maxaa noo soo haray xadiidka waxaan ka qaadanay labadii bikaara boqol jaylad iyo inay leeyihiin oo xur hadday yihiin oy bikaara yihiin ayib waxaa noo dhiman wixii addoomanka ahay aayad baa noo imaa doonta fa idaa uxsinna fa in atayna musanafka sheegi doona labadii hayibna aayadda maba inuu xadiidkaa laga qaata laakiin hayibkii waxaan soo niri laba cuquubuu leeyahay xadiidkaas oo cubaadatu bnu saamid xadiidkiisa xadiidu cubaadata bna saamid labadii garoob laba laba cuquubaa loo sameeyey oo cuquubada horoo jaldu mia oo boqol jaylad ah iyo dhagax lagu dilo markaase wuxuu ku leeyahay labadaas midkood baa haddana lasii nasakhay labadii waa kana wuxuu leeyahy falamaa rajama nabiyu nabiga markuu rajmiyey maacisan ninka maacis la yihaahdo markuu rajmiyey oo walam yajlidhu ousan jaydal ugu darin oo wa amara unaysan ninka saxaabigo unays la yihaa ou amray an yaqduwa inuu jarmaado cala mra'ati alaslamiy ninkii qabiilkiisa aslami ahay naagtiisa uu ku jarmaado fa in ictarafad hadday ay ictiraaftay sinadiina rajamaha ou dhagaxyeeyo dalla wuxuu tusiyey calaa naskhi ljaldi jayladkii in la nasakhay can izaaniyeyni laga nasakhay alxurayni ee xurka athaayibayni ah oo wa habata arajmu in la dhagaxyayna u sugnaaday calayhima ayagu ku sugnaaday lianna kulla shayin shay kulligiisa abadan yani guud ahaan oo bacda awalin mid hore ka dambeeya fahuwa aakhirun weeyaan shay kastoo kii hore ka dambeeya asaa ka dambeeya buu kuleeyahy waan kuga celi doonaa laqbada laakiin waxaa weeyaan ninka maacis la yidhaahdo nin saxaabi buu ahay yacni iimaanka wuxuu qiimo leeyahay ninkaas zina buu galay waxaa la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala zinada fastashhiduu calayhina arbacata minkum zinada macnaha waxaa weeyaan afar qofood ha markhaati kacdaa layidhi marka waxaa adag baa layidhi ilaa yowminaa haadaa lama haayo nin oo oo zinadii xajkeeda lagu xadkeeda lagu oogay shahaada sababteedan lagu oogay lama haayo liannahu waxaa aad u adag afar qufood inay arkaan ninkii iyo naagti ayagoo isdul fuula xataa ma ah waxaan rabaa igo isdulfuulo oo ninkan dakarkiisa fii farji lmar'a uu ku dhex jira inay arkaan labadaana isdhukoonaysa iyo ninkaa naagtaan ka sarreey iyo macno male waxaas taas macnaheedu waxaa weeya ta'diib iyo aadaab kala loo samaynaa waa la garaaca waa la canaanana waa la xabisi karaa oo nin inaag oo ajnabikaa isfuulfuuli kara macnaheed indhaha laga qabsada ma ah cuquubo kaleay leeyihiin laakiin cuquubo xad oo zina ma laha marka waxaa lagu leeyahay lamaba haayabo mana dhici karayso liannahu intay qofkaan ou ka arka qof kale ou soo wado ou ka arka qof afaraad qof saddexaad meeshii way mar horaaba lagu kala tegaya haddii saddex intay arkaan midkii afaraad intay lasoo wado ay meeshii ku kala baxdo saddexdii markhaati kacdo saddexdiyaa la garaacaya xadulqadfi maadaama afar aad ka yartihiin maxaa idiin geeyay arrintan baa la leeyahay ayib qadiyada sidaas weeyaan oo zinada ah marka lama haayo wax zino markhaati lagu xadmay laakiin maaciska soo qaado ninkaas zino buu sameeyey asaa nebiga u yimi ilaahay rasuulkiisu waxau ihi tahirnii markaasaa layidhi maxaad samaysay markaasuu zanaytu nebiga marka waxau doonay tacriid inuu sameyo lacalaka qabalta aw faakadta ala yidhi markaasuu yihi maya waan zinayst nebigu waa ka jeestay nebigu ka daba jeesanaa mar kasta buu leeyahay ilaahay rasuulkiisa u iahir markaasaa la yidhi waxaan rajmi waayo ogow nebigu waxuu rabay inuu iskaga laabto maadaama adiga arrintan aad adiga iyo baynaka wa bayna allaahi aad tahay zinaan gale ninka qaadiga aan u tago waajibkuguma ah waxaad heli kartaa kuu banaan inaad naftaada keentidood aad xajga lagugu oofi waa heli kartaa inaad iska dhaaftidood ilaahay uu tooba keenti baynaka wa bayna allah laakiin mar haddii lagugu markhaati kaco markhaatiga ay fuliso aniga ma raba xad in laygu oogo ma dhihi karaysa taas baab kaley qaadiga ka soo gaarta marka ninkii waa soo itaagan yahay wuxuu ihi ma jirta buuri ilaa wa ilaa in xadka layga oofiya mooye marka ninkaas fiiri iimaankiistu ka gaaray inuu ogyahay la dilayo ba wuxuu ka doortay asagoo heli kara makhrij islaamka inuu ka leeyahay marka eh, inuu naftiisa bixiyo marka iimaanka sidiisaba haakada qofka markuu iimaan dhab leeyahay maba tasawuri kartid xaqiiqadiisa waxay tahay marka ninkaa waxaa loo jeedaa xadiidkii hore sow ma ahayn aلhayibu bالhayibi jaldu miatin wاrajmu sow ma ayib xadiidkaas waa xadiidkii ugu horeey oo aayaddii hore gadaasheed soo degay baa niri ayib xadiidkan oo nebiga ficilkiisi ah maacis markuu qirtay zinadii nebiga jaldi kuma dhufin horyaa dhagaxa looga bilaabay ninkii oo aslamiga ahay markii naagtiisa zinaysatay nin baa wuxuu yihi wiil baa arig u jiray nin baan wiil ou lahay buu naag waxay u ahayd nin buu wuxuu ahay ariga u jiri jiray ciddii buu ku dhex dhaqmay naagtii uu ninkaa ariga iska lahay uu qabay buu ka zinaystay zinadii baa lagu soo oogay dacwo markaan markaasaa waxuu yihi wiilkaada ninkii wiilka dhalay aa loo yimid aa la yidhi wiilkaada waa la dilaa zinow galay oo dhagaxaa lagu dilaa marka saasayna u dhicin boqol neef oo ari ah yuu bixiyey intaa nebiga la soo gaarin waayo boqol neef oo ari uu bixiyey wuxuu yidhi arrintaan meesheedina ku dami wiilkaygana ha ii fagto zinadaanna meesheeda ha lagu qariyo ninkii waa soo baxay dhex intuu soo socdaa la yidhi war ninw boqolkaa ari in iska bixisa ma ahayn wiilkaada waa wiil bikaara ah xadkiisa dilid ma ahee boqol jayladaa lagu leeyahay ee maxaad ariga isaga bixisa markaasay ninkii oo naagtii laga zinaystay qabay iyo ninkii wiilka dhalaa nebiga iskula yimid markaasuu ilaahay rasuulkiisiiyow ninkaana naagtiisa wiilkiisa iga zinaystay buu ri ninkii wiilka dhalaa wuxuu ilaahay rasuulkiisa waa siduu sheegaye faqdi baynanaa bikitaab illaahi buuri waxaa dhacday ninkaan boqol ari inaan siiyey dadkii ahlu cilmiga markaan weydiiyana wiilkayga xad oo dilid e kuma waajibinaan ogaaday wiilkayga naagtaan waa ka zinaystay buuri laakiin waa wiil bikaara ah nebiga markaasu wuxuu ihi laaqdiyana baynakumaa bikitaab illaah markaa waxaa leey ina calabnika jalda miatin wa taqriiba caamin wاlغanamu raddun calayka alayidhi arigana waa lagugu soo celina marka ninkii intaas horta waa loo dhameeyey waxaa la yidhi wiilkaada boqol jaylad iyo hal sanoo meesha laga fogee markaasaa nin unays oo saxaabi a layidhi yaa unaysu uqdu ila mra'ati haada ninkaan naagtiisa u tag fain ictarafat farjumhaa baa la yidhi marka ayadana u taga hadday qirato hadday qiranin markhaati ma jirta soo ma aha xadkii waa ka baxaya ayb marka labadii qadiyo maacis markii markii nebiga la hor keenay oo uu zinadii qirtay dhagaxaa lagu bilaabay boqol jayda laguma dhufanin nebiga ninkan markuu diray unays anas ma ahan anas ibni maalik ma unays waa nin kale ninkan unays markii la diraya waxaa layidhi naagtaas u tag fain ictarafat farjumhaa baa layidhi maahina fajlidhaa uma arjumhaa lama dhih ayb marka maxaan ka qaadanay sunnadii nebiga ahoo dambaysay ninkii thayibka ahaay oo garoobka ahaay inaan lagu lahayn wax jaldi ah inay jirin jaylad ee hore laga dilay marka maxay noqotay xadiidka cubaadatu bnu saamid qaybkiisii dambeoo dadka garoobka ku saabsanay qayb ka mid ahoo jaydalkii ah lasii la sii nasakhay ulajeedada sidaas weeyaan lianna xadiida maacizin wamra'ati اlأslami muta'ahiraani can xadiidi cubaada walidalika famaa kaana bacda alأwali fahuwa aakhir markuu leeyahay imaamu shaafici saas waa marka ulajeedada intaas weeyaan adiga ka faham laqbadian kugu celinaya wuxuu ri falamaa rajama الnabiyu nabiga markuu rajmiyey maacizan walam yajlidhu mana jaydalin oo jaydal laguma dhufan lama garbaashi boqolkii garbaashi laguma dhufanin marka lama dhihi karayo weligaa iska ilaali yacni waxyaale waxaa jirta waxaa dhici karto in maacis la garbaashay oo aan ruwaadka ayna sheegin taas waxaa waye diinta ilaahay malama ah wax allaale wixii diin ah waa noola sheegay marka nebiga inuusan garbaashin maadaama aan la soo guurinin maba garbaashinaan leenahay annaga saas waa macnaheedu marka falamaa rajama nabiyu maacisan markuu maacis nebiga uu dhagax ku dilay oo walam yajlidhu uusan garbaashin oo wa amara unaysan ninka unays wa amara unaysan ninka unays niilaana u amray an yaqduwa inuu jarmaado ku dheelmado calaa mra'ati lslami ninka aslamila naagtiisa oo fa in ictarafat hadday ictiraafta rajamaha inuu rajmiyo u dardaarmo u amray dalla wuxuu tusiyey ay maa taqadama min xadiidi maacizin wamra'ati lslami waxay tusisay calaa naskhi ljaldi jaldigoo garbaashka in la nasaxay can izaaniyeyni laga nasaxay alxurayni xur ka ahay athayibayni garoobka ahay laakiin garbaashkii haddii laga nasakhay wahabata arajmu calayhima in la garbaashana ay ku sugnaatay marka saas maxaan u qaadanay markaan xadiid maacis iyo imra'atu lslami xadiidkoodii maxaan u niri kan karo nasakhay maxay liأnna kulla shayin shay kulligiisa oo bacda awalin kan hore ka dambeeyo fahuwa aakhirun weeyaan marka xadiidu maacis iyo xadiid cunays yaa wuxuu ka dambeeya xadiid cubaada marka aakhiru اlamrayni min rasuuli اllaahi yansakhu maa taqadam saas macnihii saasay noqonaysaa لأنa كuلa شhayءi شhay kulligiisa abadا yani weligeedba oo baعda أwali mid ka hore ka dambeeya fahuwa aakhiru weeyaan marka fadala kitaabu الlahi wuxuu tusiyey ثuma sunaةu nabiyi waxay tusisay calىa أna الzaaniyayni labadii zaani almamluukayni ee la hantay khaarijaani inay ka baxsan yihiin min hada اlmacnaa waxaan kuu soo tirinay caawoo dhan labada addoon waaba ka baxsan yihin maadaama musanifka azaaniyayni alxurayni uu caawo dhan kugu celcelinay labadii addoon maxay noqonaysaa laba addoon hadday iska sinaystaan ama nin addoon naag oo xura u ka sinaysto ama naag oo addoon a ah nin xura ay ka sinaysato marka maxaa xug muxuu yahay markaasaa lagu leeyahay ama laba ha addoon ha noqoto ama addoon xurka zinaysta ha noqotee xugum gaar ahay leeyihiin ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam aana tusisay marka maxay tahay sunnadii iyo xadiidkii muxuu yahay waa kana qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi fi lmamluukaati kuwii lalahay addoomankii lalahay ilaahay wuxuu yidhi فإdا أxsنa fain أتyna بفاaxiشhaة فعalayهina نصف ma عlى المحصنaaتi min العadاaب faإdaa أxsنa hadday islaamaan marka إxsaanka macaani badan leh waxaa lyidhi meeshaan waxaa ugu fiican macnihiisa inan إxsaanka bmaعna الإسlaam lagu fasiro musanifka asaa noo sheegi doona macnaheeda marka faإidaa أxsina kuwii adoomanka ahay hadday islaamaan oo fain atayna ay la yimaadaan bifaaxishatin zina ay la yimaadaan facalayhina waxaa ayga dushoodii ah nisfu maa cala almuxsanaati kuwa xurka ah intii ahayd niskooda oo min alcadaabi ah cadaabkii waxaa waa xadkii weeyaan iyo garbaashkii fa idaa uxsinna hadday islaamaan addoomankii fain atayna hadday la yimaadeen bifaaxishatin zino facalayhina addoommankaas oo naagaha ah waxaa waajib ku ah nisfu maa shay niskiisa oo cala almuxsanaati kuwii xurka ahay oo boqolkii jayda oo garbaash oo kuwii xurka ahay la garaaci lahay niskoodaa waajib ku ah yaa korkooda oo min alcadaabi oo min alxaddi ah ayib marka fa uxsinna hadday islaamaan ha noqdaan naagaha addoommanka ee garoob ha ahaadeen ha ahaadeena bikaaro xukumkooda waxa waaye facalayhina nisfu maa cala almuxsanaat maxaa yeelay saas waxaan ku garanay buu leeyahay wanisfu laa yakuunu maba ahaana ilaa min aljaldi garbaash mooye wax nis laga dhigi karo ilaan zinadii aan soo sheegnay waa nin dilid iyo garbaashay ahayd eh. dilid laba maba noqon karto ninkaan diliddii ninkii xurka la dilaayay law uu barkiis hala dilo oo dhinacna ha ka noolaada dhinacna ha ka dhinto ma imaan karayso marka ilaahay markuu yidhi fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi markuu yidhi waxaan ogaanay in lagala jeedo wax addoon eh, inay rajmi wax ku lahayn ama garbaash ay wax ku lahayn ee ay ku leeyihiin keli ah garb dilid oo dhagax ayna kulahayn dheh ee ay ku leeyihiin garbaash keli ah marka maxaa yeelay waالnisfu laa yakunu ila min aljaldi aladii jaldigoo yatabacadu jaldigaa nisbuu noqonayaa tabacudka bimacnaa yatanasaf nisbaa laga noqon karaa faama rajmu rajmigii aladii rajmigoo huwa qatlun ah falaa nisfa lahu nis ma laha maadaama nis ay rajmiga ousan lahayn waxaan ogaanay addoommaki inaan lagu lahayn maxaa yeelay wuxuu leeyahay lianna almarjuuma ninka la rajmina dhagaxa lagu dilaya qad yamuutu inuu dhintaa dhici karto fii awali xajarin dhagax kan ugu horeeya yurmaa bihi lagu gamaayo oo falaa yusaadu calayhi lagu ziyaadin maayo wayurma in lagu gemana waa dhici kartaa bialfin wa akara kun dhagax in lagu dhuftana waa dhici kartaa oo fa yuzaadu calayhi lagu sii dara xataa yamuut musanifku wuxuu ka jawaabayaa yani ictiraad khafi ah haddii aad tiraadid war waaba garana ilaahay facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi boqolkii garbaash addoommakii konton ha looga dhigo waaba fahamnay laakiin haddii la yidhaahdo war rajmigii oo dilidii ah oo dhagaxii ahaay maan as naftigiisa aan aan laba ka dhigno dadkii dhihi lahay baa looga jawaabayaa oo had maan dhahno addoonkan meeqo dhagaxuu ku dhimo karaa markaa boqol dhagax haddii lagu dhufto waa dhimo karaa marka boqolkii uu ku dhimo lahay niskeedoo konton ha lagu dhufto markaasuu le taas ma imaan karto maxaa yeelay waxaa dhici karta halka dhagaxoo lagu tuuro meel maqtal intay kaga dhacdo hore ka dhinto waxaa dhici karto inaad tiraa boqolkii niskeeda aad ku dhufatid oo boqol haddii lagu dhufto xataa uusan dhimanayni marka waxaan dilidda liiraa nis ma laha maadaama nis ay lahayn waxa nis kale aan u laabano oo aan dhahna markaan addoon buu qofkaan yahay ha ahaada dumar ha ahaada rag ha ahaado garoob ha ahaado eh, bikaaro oo manaha oo aan guur gelin intoodaba waxaa waaye hadday zino galaan boqolkii niskiisoo oo garbaashki ahoo konton lagu dhufanaa bas sidaasuu le waa kalaam waadix jiddan weeyaan lianna almarjuuma midka la dhagaxyaynayo marjuum rajmi waa waxaa weeyaan dhagax ku tuurid qad yamuutu inuu dhintaa la arkaa fii awali xajarin dhagax ugu horeeyo oo yurmaa bihi lagu gamaayo oo falaa yuzaadu calayhi marka maba u baahnabo ninkii in la dilaa la rabaa maaha ina meydkiisa lagu cayaaro maaha hal dhagax haddii lagu dhufto hore ka dhinto kafaa waa dhamay wa yurmaa in lagu gamaanaa dhici karto bialfin kun dhagax iyo wa akhara oo markaa fa yuzaadu calayhi uu sii baahnaado xataa yamuuta inta u dhinto marka falaa yakuunu lihaada midkaan ma laha nisfun maxduudun nis oo xad e ma laha abadan yacni rajmigi nis ma laha ayib waalxuduudu xuduudina mu'aqatatun waa la waqtiyey oo biitlaafi nafsin macnaha waxaa waaye bilaa itlaafi nafsin biitlaaftaaas ay ay ilaa itlaafi nafsina lagu xaday ba'daas bimacnaa waxa weeyaan haaya wاlxuduudu xuduudii muaqadatun waxaa lagu la gaarhsii karaa ilaa itlaafi nafsin oo macnaha ayna ku jirin ilaadii wixii ka dambeeya ma gaarayso walidaalika fii bacdi nusaka waxay qabaan wاlxuduudu muaqatatun bilaa itlaafi nafsi oo waa maxay qofkaan markii hala garbaasho la yidhahdo boqol garbaash dil in la gaarsiiyo lama rabo laakiin hadday dhacdo qofkii boqolkii garbaashadii loogu talagalay haddii loogu dhufto ou isaga dhinta nin loo haysta ma laha laakiin waa loo fiirinaa waa loo qaybinaa ninka hadduu daciif yahay inuu ku dhinta loo cabsadana qaybaa lagu dhufanaa waa la daayinaa haddana ama tabartiisa intay la egtahay garbaash la egaa loogu dhufanaa lama rabo ila dilid la gaarsiiyo oo loo qasda dilidiisa laakiin hadday dhacdo inuu isaga dhinto cid looma haysto ma laha wاlإtlaafu muؤaqat bcadadi darbin aw taxdiidi qaطcin wاlإtlaafu bima duuna الnafsi in lagu qadaro mooye macnaha si kale ku toosi maaya marka markii ay tahay xuduudi xuduudi itlaaf waa ku jiraa markay naf ayna ahayn walitlaafu ay alxuduudu biduuni nafsin saas oo kale ka dhigan tahay ay alxuduud biduuni nafsi muaqatatun waaa muaqatun waxaa lagu waqtiyey bicadadi darbin garaac tiradeeda aw taxdiidi qacin gooyn oo la xadeey marka macnaheedi walitlaafu muaqat wاlxuduud bigayri itlaafi nafsi muaqat bicadadi darbin saasay noqonaysaa oo waa maxay markaas garbaashkii ninkii zaaniga ahay oo bikriga xurka ahay boqol jaydadaa lagu dhufanaa waa maxduud bicadadin boqolkaas hadduu addoon yahayn konton maxduud bicadadin aw taxdiidi qaطcin gacanti goynti waayo oo qofkii hadduu wax xado oo ay ku sugnaatay xaditaankii maalka uu xadayna maal maqbuul ou yahay gacantii baa laga goynay ku kooban tahay oo kafaynkii ah faqtacuu aydiyahumaa bimacnaa kafaynkii waxaa mifsila kafayn aydiyadaas oo weesaqaadka looma jeeda intaas weeyaan ayb musanifku waxau leeyahay wa kullu haadaa midkaan macruufun waa la yaqaanaa oo shaarica qaybna cadad baa lagu koobo boqol ah ama konton qaybna waxaa waaye gacan baa la gooyo itilaaf lagu sameeyey waxaasoo dhan waa la yaqaanaa walaakin laa nisfa lirajmi macruufun walaa nisfa lirajmi rajmiga oo dhagax tuurkaa oo qofka dhagax lagu dilaayo nis ma laha macruufun oo la yaqaan niskoo macruufun la yaqaano ayb marka maadaama nis rajmiga ousan lahayn wax rajmi niskiis la rajminaa maba lahaa saasuu musanifka raba ayib taas waxa weeyaan waa aayaddii iyo fahamkeedii faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhna nisfu maa cala lmuxsanaat marka taas kitaabullaahi iyo fahmigiisii waayo uma sunatu rasuuli llaahi ma dhihino waa sunnadii nebigee waqaala rasuulu اllaahi wuxuu yihi idaa zanat amatu axadikum fatabayana zinaaha falyajlidhaa ou nabiga yihi xadiidkan fi صaxiix idaa zanat hadday zinaysato amatu axadikum axadkiina addoontiisu oo fatabayana zinaahaa zinadeeda ay caddaato falyajlidhaa ha garbaashaa layidhi fatabayana zinaaha waxaa loola jeedaa inaan la xaqirin oon la dhihin oo yani wax mayba samaysay intaan la hubsanin waa addoona soo qabtee dhagaxeeda ladha usheeda dhalaaca in la yidhaha la diidaayo markaasaa waxaa la rabaa sida tan xurta loogu dadaalaya in loogu dadaalo fatabayana zinaaha imaa bictiraafiha aw bishahaadati shuhuud marka fatabayana zinaaha falyajlidhaa buu nebiga yidhi walam yaqul ma dhihin yarjumha nebiga ma dhihin marka waxaan ogaanay maadaama addoontii ay mar badan sinaysanayso lama dhihin idaa zanad amatu axadikum albikra lama dhihin marka maadaama addoontiiba la yidhi addoontan ay soo gelaysa garoob iyo gabarba nebigana xugmow sii keli a falyajlidhaa markaasuu wuxuu idhi walam yakhtalifi almuslimuuna muslimiinta iskuma khilaafin fii anlaa rajma calaa mamluukin fi zina fii anlaa rajma inaysan jirin dhagax ku dilid calaa mamluukin nin la milkii fi zinaa zina inaan dhagax lagu dilaynin yay muslimiinta iskuma ayna khilaafin oo macnaha waxaa weeyaan fiiri maadaama addoonka xuquuq ou dadka kaloo axraarta ay leeyihiin loo diiday ou ilaahay siinin haddana waa loo naxariisto cadaabkii badnaaye dadkii xurka la sii waa laga fududay ayib nebiga marka wuxuu ihi e, qaala almusanifu dhe waixsaanu اlamati islaamuha aayaddii markaan faidaa uxsinna waixsaanu اlamati amadii ixsaankeedii faidaa uxsina layidhi macnaheedu waxaa waa islaamuhaa islaamkaa lagala jeedaa maahine markay ay garoob noqoto lagalama jeedo fa idaa uxsinna ninka xurka ah muxsan markii la yidhaahdo ninka guur soo galaa loo yaqaana si hore usoo sheegna laakiin addoonta haddii la yidhaahdo ixsaanu اlamati bimacnaa islaamuha ayib musanifka meel kasta wax kastou yidhaahdo waa inuu xugum u saaro wainamaa qulnaa waa niri haadaa midkaan oo ixsaanu lama waxaa lagala jeedaa islaam waxaan u niriyey istidlaala bsunnati sunnadii nabiga anoo daliishanayn iyo wa ijmaaci akari ahlilcilmi dadka ahlucilmiga badigooda saas ku ijmaacay iyo walimaa qaala rasuulu اllah ilaahay rasuulkiisa markuu yidhi awgeed oo idaa zanat amatu axadikum fatabayana zinaaha falyajlidhaa walam yaqul nebiga ma dhihin muxsanatan kaanat aw hayra muxsana kalama qaadin muxsana iyo gayra muxsana ma dhihin ee idaa zanad amatu axadikum hadday zinaysataa layidhi lama dhihin markaan muxsano oo mid hadda ka hor guur soo gasha iyo midan guur soo gelin lama dhihin buu leeyahay saas marka hadday tahay istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa anna qowla allaahi ilaahay qowlkiisa fi limaani ou yidhi faidaa uxsinna macnaheedu inay tahay idaa aslamna aayad inteeda kale akrinteeda waaba waadix weeyaan faidaa uxsinna fain bifaaxishati facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcidaab idaa aslamna faidaa uxsinna ay idaa aslamna marka uxsinadaas waxaa weeyaan waa ficil daahiruhu lafdu lmajhuul ku imaanaya laakiin waa mabni lilmacluum wey marka faidaa uxsinna macnaheedii waxaa waaye idaa aslamna ma aha laa idaa nukixna markii la nikaaxsado oo muxsan ay saas ku tahay sidii xurkii oo kale ma ah oo fa usibna binikaaxi nikaaxaas lagu asiibo la jimaaca loogalama jeeda aayaddu walaa idaa actaqna markay xoreobaan lagalama jeedo wain lam yusabna aanba la asiibin oo lafasi lagu fasiri maayo faidaa uxsinna hadday garoob faidaa uxsinna hadday garoob yihiin oo guur hore ay u soo galaan lagu fasiri maayo waxaa kaloo lagu fasirayni faidaa uxsinna haddii la xureeyo oo addoontii ay ka baxdoy xur noqoto oo wain lam yusabna aanba nikaaxba aan lagu asiibana lagu fasiri maayo ee faidaa uxsinna waxaa lagu fasirayaa idaa aslamna wa baqiina ala cala almulkiya eh, addoonnimadin ay baaqi ku yihiin ayib taasaa marka ixsaanka lagu fasiray undur imaamu shaafici maadaama cindahu shafaafiya fi lidraaki cala almacaani wuxuu ka cabsaday in loo fahmo ixsaan meel kastoo ku yimaadabo bimacna alislaam in loogala jeedo marka taasuu kuu diidaya fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo nin wax yidha hadduu yidhaahdo araaka waan ku arkaa imaamu shaaficiyow tuuqicu inaad ridayso alixsaana lafdigii ixsaanka ahay calaa macaaniya macaani badan inaad ku fasirayso macaanidoo mukhtalifatin iskhilaafsan macaaniya midda hore maalaa yansarif oo mafaacila weeyaan marka sifadeeda waa inay hoos dhignaataa maadaama midda hore majruur ay tahay calىa macaaniya mukhtalifatin ayb haddaad i tiraahda imaamu shaaficiyow ixsaankii mar addoonnimaad islaamaad ku fasiray mar waxaad ku fasiray bimacna alxuriya mar waxaad ku fasiray bimacna alislaam say arrintaada tahay haddaad i tiraahda qiila waxaan ku lee nacam sidaasaan ku fasirayaa maxaa yeelay jimaacu lixsaani ixsaan waxaa kulminayo an yakuuna inuu yahay duuna taxsiini midka meesha taxsiin midka wax isku ilaalinaya maanicun inuu ka sokeeyo min tanaawuli اlmuxarami shayga muxaramka in la qaato duuna taxsiinidaas iska dhaaf macnaheeda saas uma sii dheera macnihii waxaa waaye jimaacu lixsaani waxaa ixsaanka lagu kulmiyaa loola jeedaa an yakuuna hunaaka maanicun min tanaawuli lmuxaram shay ilaahay kaa xarimay oo la qaata wixii kaa reeba ixsaan a la yidhaahdo ayib marka saas haddayba tahay horta u fiiri buu ku leeyahay macna alixsaan waxaa weeyaan almaanic weeyaan markay maanic ay tahay afartii macno waxaan ugu fasiray falislaamu maanicun weeyaan islaamka ixsaan waa lagu fasiri karaa lianna alislaama yamnacu saaxibahu min alwuquuci fii maa xurima canhu marka islaamkii ixsaan waa lagu fasirayo oo fa idaa uxsin ay aslamna waa lagu fasiri karaa ayib taas waan fahamna wakadalika sidaasna alxuriyatu maanicatun weeyaan xuriyadin islaamkii ixsaan xuriya waa lagu fasiri karaa maxaa yeelay liأnna اlxura laa yajuuzu an yatasarafa fii raqabatihi axadu min albashar maanic saasuu ku noqday islaamkii baa wuxuu ka manciyey ina cid kale ay ku shaqaysato amay ku adeegato marka xuriyadii maanica way tahay wakadalika zawju zawjki iyo walisaabatu naagtii oo loo taga jimaaca waa isaabada maanicun weeyaan maanicun waxay u tahay naagtii oo nin qabto inay zina ku dhacda waxaaba ka reebaa ninkeedaa jimaacay oo markaa hunna libaasun lakum wa antum libaasahun lahunna marka waxaa weeyaan kulligood inaan ku fasiro waxay ku bannaanaatay lianna asla alixsaani bimacna almanci weeyaan islaamka waa ku fasiri karaa oo liannahu yamnacu saaxibahu wاlxuriyatu tamnacu saaxibaha wالzawaaju yamnacu saaxibahu intaasoo dhan aan waxaan macaani badan ugu fasiray sidaas awgeed buu ku leeyahay ayib wakadalika alxabsu fi اlbuyuuti guryaha laysku xabisane maanicun weeyaan oo maanicun gurigii wuxuu kaa reebay inaad bannaanka u baxdid wa kullu maa manaca wax allaala wixii wax kaa reebane axsana waa kaa reebay manaa kullu maanicin muxsan saasaas rabaa musanif inuu yihahdo wa kullu maa manaca mid kastoo wax kaa reeba axsana bimacnaa annahu manaca saas waa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu idhi wacalamnaahu daawuud waxaan barnay sancata labuusin yani cambuur bereedkiisii loo samayn lahay lakum adinka uu idiin sameeyey macnaha waxaa weeye xirfada nabiyullaahi daawuud baa laga bartay markii hore lituxsinakum say idinka reebto o ilaalisa min ba'sikum ba'siga bimacnaa xarbigii iyo dagaalkii weeyaan marka hadda fiiri lituxsinakum cambuurkii oo birta aada gishatay ama shaarkii birta aada gishatay wuxuu noqday wuxuu noqday eh, muxsin ama muxsan ama maanic buu noqday bimacnahu waxa weeyaan yamnacuka min an takhtariqa arasaasatu ilaa jismika bisababi hada eh, addarc وqاala tacaalى ilahi wuxuu yihi laa yuqaatiluunakum جamيiعا إla fي qura muxasanaة macni ixsaankia la fasiraya laa yuqaatiluunakum idin la dagaali maayaan jamiican dhammaantood ilaa fii quran maan yahuudi weeyaan qaryooyin mooye qaryooyinkaas oo muxasanatin aad loo ilaaliyey muxasana bmacnaha waxaa weeyaan difaacyaal badan loo sameeyey yani waxaa loo sameeyey jidaar iyo jidaar kale iyo godad iyo wax badanaa loo sameeyey marka muxasana waxaa weeye qaryadii waxay noqotay midii ilaalinaysay oo ninkaan dhibaatay inay soo gaarta ka ilaalinaysay marka fiiri ixsaankii macnihiisii oo manci lagu fasiray weeyaan wa qaala marka musanifku wuxuu yidhi wa aakhiru اlkalaami kalaamka aakhirkiisa iyo wa awaluhu yadullaani waxay caddaynayaan alaa ana calaa ana macna alixsaani ixsaanka macnihiisa almadkuuru la sheegay caaman asoo guud fii mowdicin lagu sheegay duuna gayrihi ana alixsaana ixsaankii haahunaa meeshaan alislaamu inuu yahay wuxuu leeyahay waa su-aal kalou ka jawaab wuxuu leeyahay haddii imaamu shaaficiyow m wixii ixsaanka ahay macaani badan aad ku fasirtay oo macna alislaam uu yahay macna alxuriya ou yahay macna nikaax ou yahay seenkuu kala garanaa markaasuu wuxuu leeyahy waxaad ku kala garanaysaa kalaamka siyaaqiisa iyo jumlada ay ku jirto yaad ku kala garanaysaa buu ku leeyahay hadduu ilaahay yidhi maalan wاlmuxsanaatu min almu'minaati haddii uu yidhi waxaan garanay ina bimacna alxaraa'ir lagala jeedo fiiri haddii ilaahay uu yidhi wاlmuxsanaatu markii nikaaxyaalka waxa idiin banaan oo ilaahay idiin banay laga hadlay alili dadkii ahlu kitaabka ay naagahooda waa idiin banaan yihiin iyo wاlmuxsanaatu min almu'minaati markaas waxaan garanay muxsanaadkaas bimacna alxaraa'ir inay tahay waxaa la garanayaa muxsanaadkii inuu mar lagala jeedo bimacnaa naagihii la nikaaxsaday oo ilaahay markuu yihi xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum markii la yidhi wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa maa malakat aymaanukum haddan la yidhi haddana waxaa ladinka xarimay naagihii lasoo nikaaxsaday naaga la qabo inaad nikaaxsatid marka wuxuu kula imaamu shaafici ixsaanka haddaad rabtid inaad garatid jumlada aas ku jiro unbaaba kuu fasirayso saasuu ku leeyahay marka wa aakhiru lkalaami kalaamka aakhirkiisa iyo wa awaluhu yadullaani waxay tusinayaan calaa ana macna alixsaani ixsaanka macnaha loola jeedo almadkuuri la sheegay caaman meel caam ee lagu sheegay fii mowdicin mowdic dhexdiisa duuna gayrihi meel mowdicaan lagu sheegay meel kale fii mowdicin lagu sheegay duuna gayrihi mowdicaas meelan ahayn ana alixsaana ayaad ka garanaysa ama waxa weeyaan fii ana alixsaana haddii la yidhaaho jumlada hore meesha lagu ekeeyo waxaad garanaysaa wa aakhiru lkalaami wa awalu yadullaana waxay tusinayaan calىa ana macna اlixsaani ixsaanka macnihiisa almadkuuri caaman la sheegay meelo badan fii mowdicin inuu yahay ixsaankaas macno duuna gayri yani markii meel lagu sheego macno uu leeyahay meel kale macnaheeda uu leeyahay in la yidhaahdo io in jumladaas jawaabkeeda ay tahay wa aakhiru اlkalaami wa awalu yadullaani calىa ana macna اlixsaani almadkuuri caaman lagu sheegay fii mowdicin duuna gayrihi ana alixsaana marka jawaabtii ay noqoto ana alixsaana ixsaankii haahunaa meeshaan oo faidaa uxsinadii alislaamu inuu yahay baa laga fahmaya duuna nikaaxi aan lagala jeedin io walxuriyati aan lagala jeedin io wataxsiini ilaalid bilxabsi lagu ilaaliyo iyo walcafaafi dhowrsanaasho ina aladiina yarmuuna almuxsanaati almu'minaati alghaafilaati ilahay markuu yidhi muxsanaadkaas bimacna alcafaa'ifa lagala jeeda marka waxa uu leeyahay intaas kale meeshaan markii lajeedo loolama jeedo duuna الnikaaxi wاlxuriyati wالtaxsiini bاlxabsi wاlcafaaf wa hadihi اlasmaau asmaadan dhammaanteed alatii yajmacuhaa ou kulminayo maya wa haadihi midaan alasmaa alatii weeyaan yajmacuhaa uu kulminaya ismu lixsaani uu kulmina hiya alatii waa macnaha alatii hiya alatii weeyaan yajmacuhaa ismu lixsaan macnaha hadda aayaadkii qur-aanka haddaa tatabucaad ku samaysa waxaad arkaysaa ixsaankii mar waxaa lagala jeedaa naagtii xaraa'irka ahayd oo sida min almuxsanaati aan ku soo sheegay mar waxaa lagala jeedaa bimacna alcafaaif ina aladiina yarmuuna almuxsanaati mar waxaa lagala jeedaa almutazawijaatu aayaadkii oo xurimat calaykum ummahaatukum walmuxsanaatu min annisaai laga sii gaarsi mar waxaa lagala jeedaa bimacna alislaami faidaa uxsina bimacnaa faidaa aslamna marka wuxuu ku leeyahy musanifku guud ahaan islaamka meel kastoo lagu sheego kalaamu awalu lkalaami waakhiru yufasiru macna alixsaan almadkuuri hunaak fii mawdicin anahu yuraadu bihi macna duuna mawdicin aakhar saasuu ula jeedaa وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين